بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينفعna وزدna علما qال الإmام أbو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى bab ma yqul الرجل إdا khadرت رجله wuxuu ku saabsan yahay maa yaquulu rajulu ninka waxa uu dhahayo idaa goortii khadirad ay kabuubyooto rijluhu lugtiisa kabuubyada waa la yaqaanaa qofkii baa lugti kabuubyootay acsaabtii iyo seedihii ayaa daqdi iyo culays fuulay ama curuuqdii dhiigga qaadaysay ayaa kala istaagtay lugtii lugtiiba marka kabubyootay oo kabubyo ku dhacday marka wuxuu soo wadaa athar aan sugnayn oon saxiix ahayn oo waxaa qofkaas lugta ay kabubyoota u dhahayo qaala xadathanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadathanaa sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri an abi isxaaqin الsabciy cmr bn cabdillahi hamadani an cabdiraxman ibni sacdin qaala wuxuu yihi khadirad rijlu ibni cumara khadiradu waxaa kabowyootay rijlu ibni cumara cabdullahi ibnu cumar lugtiisii baa kabowyootay kabowiyada waa la yaqaanaa qofka markuu fadhiyo oo kale ama si xun ufadhiisto oo kale faqaala lahu rajulu nin baa ku yidhi udkur waxaad xustaa ood sheegtaad ku dhawaaqdaa axaba naasi dadka kaad ugu jeceshahay ilayka adiga qofkaad ugu jeceshahay ku dhawaaq kabuyada way ku dayne faqaala wuxuu yihi cabdullahi bnu cumar yaa muxamed ayuu yihi muxamed nabiga aleyh isalaatu wasalaam dadki waxaa loogu jecel yahay nabi maxamed sala allahu alayh waali wasalam iimaanku kamid yahay qofka iimaankiisa ma dhamaystira oo iimaan lagama helin buuba nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaa uu jeclaado nabiga calayhi salaam ka jeclaado ehelkiisa iyo maalkiisa iyo xataa naftiisa ilaa uu ka jeclaado marka wuxuu yaa muxamed sidaasaa markaa yaa dabo ku noqon waxyaalaha caadaadka ee caraafta ayay kamid tahay dadka caad ahaan ay u dhahaan laakiin war sugan oo sax oo faabida ma aha xadiidkana waa daciif lisnaad lima waqaca min alndiraabi fi sanadihi sanadkiisa idiraab baa galay idiraabkuna waxaa weeyaan ikhtilaaf inay ruwaadda ay iskhilaafaan ama xadiidku sanad ama matni uu iskhilaafo la jamcin waayo oo jamcana uu suuroobi waayo ayaa ikhtila waxaa la dhaha idiraab baa la dhahaa alimaam alalbani raximahullah sidaasuu caddeeyey fi lkalimi ayib kitaabkiisaas ayuu ku caddeeyey inuu dacfi ku jiro xadiidka hosaa u yahay daciifnimadiisa ibnu sunni asaguna camalu lyawmi waleyla duruq mukhtalifa ayuu soo saaray marka warkaasi ma sugna qala alimaamu babun xadathana musadad ibnu musarhad ilbasri qaala xadathana yaxya ibnu saciid alqaطan can cuثman ibni qiyaasin qaala xadathana abu cuثman can abi muusa abu cuثman annahdi can abi muusa alashcari cabdullahi bnu qays radia allahu canhu annahu saxaabigaas kaana wuxuu ahaa maca annabiy nabiga calayhi salaam maciisuu la socday fii xaa-itin beer min xiitaani lmadiina madiina beeraheedii kamid a beertu markay tahay beer oodan ayaa waxaa la dhahaa xaa-it ayaa la dhahaa xiitaan markay leedahay oo dayr iyo ood iyo ay ku wareegsan tahay marka kalena waxaa la iska dhihi masraca iyo bustaan iyaa la iska dhihi wafii fii yadi nabiyi nabiga gacantiisa calayhi salaam markuu beertaa gelayay cuudun ul ayuu ku watay laan iyo ul iyagu nabiga waxbuu qaadan jiray ama uu cuskado ama markuu xaajo gudanayo o kale kaali iyo meelaha adag oo kale iskaga jilciyo ama haddii uu wuxuun hawaam iyo dhul socoda kusoo ordaan difaac u u noqda saasaa marka nabiga alayh salaatu wasalaam uu yeeli jiro daabigiisii ahaa waxaadna moodaa ambiyadu inay sidaa ahaayeenoo xataa muusa alayhi salaatu wasalaam fi lqur'aani alkariim nabiy llahi muusa warka ilahay ka sheekeeyey wamaa tilka biyamiinika yaa muusa qaala hiya casaaya oo kalaha ushaydi wey oo uu ka cadde fawaa uu sheegay oo inuu ku cuskado oo uu arigiisa ugu abqagurto oo marka gacan qabsiga uu iska fiican yahy in iska gacan qabsado oo gacantaada ku jirto oo fiicanta dibi dil dil kuusoo ordi kara waxaas kaga dhufata dad weyde waa un adiga kitaabkaadi waa sida hadda u badannahay moogtahay ma wadano marka eh, oday baa waxaa laga sheegay toorida toori iskama dhigo markaasa waxaa la yihi maxaa dhacay markaan waran toori maa wataa magaalahadaad imaani meel walbaba markaasu wuxuu yihi b b c sooma dhegeysanin adduun nabada miyaa jira jiraba yihi meeshana dagaal ka dhacay hebel baa qof baa la diray balaayaa socota b marka waa inaad hadda qur-aankan ilahay wuxuu ku leyay wahuduu xidrakum wakhuduu xidrakum digtoonidiina qaata taxadarkiinana wata ashaahid waxaa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam <clears throat> ul buu watay oo uu hortiisa iskaga mararka qaar oo uu murugsan yahay oo uu qubuurtoo kale iyo murug iyo loo soo sheegana ushaasi waxay u ahaan jirtay aalatu tafkiir waa ku fikiri jiray oo dhulka saa ku dhihi jiray rasuulka sala alla alayh wasalam waa dhacday iyaduna wa fii yadi nabiyi sala allahu aleyh wasalam cuudun yadribu bihi uu la dhacaayo ama uu ku tukuba min almaai watiin biyihii iyo dhoobadii ayuu nabiga alayh salaam iskaga moolinayay meel biyo biyo ah haddaad ku socoto inaad meeshan ay mool tahay iyo inay meel godax ay tahay iyo ushaasaad iskaga sii iskaga sii ogaanaysaa fa jaa arajulu nin baa yimid xadiidku marka abu muusa ashcari maalin buu intuu weysaystay gurigiisa kasoo weysaystay wuxuu yihi maanta nabigaan la joogi buu yiri oon faaruqeynin xadiis dheer buu ahaa waa imaaday oo masaajidkii baa nabiga u badnaan jiray hadduu imaaday ama nabiga ilaahay xaggaas usii socdaa la yiri raadkiisii buu soo qaaday beer buu nabiga soo galay alayh salaam beerihii madiine kamid a oo meelaha qaar intuu galo oo ku biy biyaha ka cabo oo geedo lahoo hawd lahoo kayn ahoo dhulada iska oodan oo wada beer ahayn laakiin nin uu leeyahay oad aratay oo meelaha badada oo kale iyo dhul badan baa la dhigi waa beerta hebel <clears throat> marka beertaasuu iskaga yar xaajo gudan jiray oo nabiga aleyh isalaatu wasalaam geedahaas ayuu geli jiray rasuulka aleyh isalaatu wasalaam abu muusa marka hadduu nabiga alay salaam u yimid oo uu yiri abu muusan ayaa tahay haa maanta iridkaasaan kugu ogahay bu yihi beerta laga soo galaya qofkii noo soo galaya waa inaad soo ogeysiisaa baa layidhi arrintaasu marka u fadhiistay <clears throat> fa jaa rajulu nin baa yimi yastaftixu furis dalbaaya nin saxaabadii kamid aha deena saxaabadu mar walba nabiga away away bay dhihi jire way isweydiin jireen oo xaalkooda weliba kuwa qaar waxaaba jira aana faaruqi jirin abubakar iyo cumar iyo abubakar marka waa kana nin baa marka yimid irti albaabkii beertu ay laheyd buu gargaraacay istaftix isagoo furis dalbaaya faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam baa wuxuu yidhi iftax lahu ka fur oo wabashiruu biljanna jannada ugu bishaaree maalintaasi bashaara socota waxyi nabiga loo waxyooday iyo khayr iyo baraka iyo wanaag ba samada yaa ka da-aya nasiib marka qofka ilahi waa maalintaa lasoo kulma laakiin qofkii ilahay u qoray unbaa helaya saas darteed oo muusa wuxuu dhahay nin aan walaalo nahay oo asagana yidhi waan kusoo raaci waan kaa daba imaan baa jiray allah alla maanta muu kusoo gaadho oo maanta uu isagana imaado nasiib looguma qorin maalintaas muuna imaanin ninka isagaha ka fur buu yihi qofkan albaabka qaraacayo oo jannana ugu bishaaree fadahaba waa tagay abu muusa faida abubakr abubakr sidiiq buu noqday radia allahu canhu ni nasiib ilaahay siiyey buu ahaa fafataxtu lahu waan ka furay wabashartu biljana jannana waan ugu bishaareeyey nabi maxamed janna uu kugu bishaareey ogow nabi maxamedna bishaaradiisa waxyi wey xagga alla looga sheegay sala allah aleyh wasalam uma istaftaxa rajulu aakharu mid kala haddana furis dalbay oo haddana baabki soo istaagay faqaala nabiga alayh salaam markii lu yii nabi allo nin baa kaana ma soo daaya wuxuu yihi iftax lahu ka fur o wabashiru biljana jana ugu bishaaree fa idaa cumaru waa cumar kana radi allahu canhu fafataxtu lahu waan ka furay wabashartu biljana janana ugu bishaareeyey waa labadii saaxiib ee ugu dhaweyd rasuulka sala allah aleyh wasalam wasiiraan rasuuliillah rasuulka labadiisa wasiir wey sala allahu alayh waalih wasalam uma istaftaxa rajulun aakharu mid saddexaad baa haddana furis dalbay wa kaana mutaki'an nabiga intii hore waa dangiigay ceelkii muxuu ahaa beerta ayuu nabiga ag joogay alayhi salaatu wasalaam fa jalasa waa fadhiistay markii kii saddexaad loo sheegay magaciisana looma sheegin waa loo nabiga waxba la ogeysiiyey waa sii ogaaday wa qaala wuxuu yihi iftax lahu ka fur o wabashirhu biljanna janna ugu bishaaree calaa balwin balaayo korkeed ah tusiibuu ku dhici doonta aw takuunu dhici doonta ahaan doonta calaa balwin bimanaa maa weyaan alaa balwin maa balwin yani musi januu geli laakin imtixaan baa ka horeyn doona balaaya ka horeyn doonta musiibaa ka horeyn doonta marka musiibadaa iyo dhibaatadaasi sabirka uu ku sabray ee uu jiiray kadib januu geli doonaaye ugu bishaaree waa mucjiza waa calaama min calaamaati nubuwa nabiga calaama nabinimadiisa tusaysa wey alayh salaatu wasalaam qofkaa waxa ku dhici doona ayuu nabiga alayh salaatu wasalaam ogaaday fadahabtu waan tegay buli abu muusa fa idaa cuhmaanu abu cuhmaan qofka saddexaad fafataxtu lahu waan ka furay fa akhbartu waxaana u sheegay biladi qaala hadalkii nabiga calayh salaam janna ugu bishaaree imtixaan baase qabsan doona intuunan janno iyo aakharo gaarin adduunkaa lagu imtixaami doonaa sii baan u sheegay oo qaala markaasuu cuhmaan wuxuu yihi allahu lmustacaan ayuu yihi allahu lmustacaan markii qofka musiibo iyo dhibaato iyo xaalad iyo lasoo darasto ama culays uu soo food saaro ama imtixaano ay soo food saaraan ereygaa inuu isticmaalo maxaa yeele meel lagu kalo meel kale lagu baxsan kara ma jirto axad kaleoo la kaalmo weydiisan kara ma jirto axad maamulka iska leh oo wuxuu rabana dhibi wuxuu rabana dheefin oo alla ahaynna ma jirto saas darteed allahu lmustacaan ilahay baan kaalmo weydiisanaynaa ayuu yihi cuhmaan radia allahu canhu waa marka calaama min calaamaati nubow weeyaan oo sidaas heena arrintu cuhmaan bin cafaan waa kii xilligii khilaafada xukunkii abubakar iyo cumar ay tageen isagaa ku xigay khilaafadiisii aakhirkeedii dambe fawdaa dhacday dowladii islaamkeed fawdaa ka dhacday niman baa dhex galay mucaarada oo thawro iyo kacdoon wada ilaa masar iyo ciraaq iyo meelahaas ay iska soo aruursadeen qaar eh, mxuuha aan wanaagsanayn oo asl yahuud oo munaafiqiin iyo waxbaa ku dhex jiray oo rabay inay markaa dadka muslimka fawda ay ka dhigaan ila dowlad hadii la waayo haddii dowlad la waayo fawda imaanaysa burbur baa imaani waxbarasho ma jirayso nabadgelyo ma jirayso horumar ma jiraayo marka in cuthmaan radia allahu canhu dawladdiisa la afgembiyo ayay u yimaadeen waxay socdaan oo xisaar ku sameeyaan madiino oy soo socdaan oo gurigiisa ay iswaarka qabtaan oo waxay wadaanba guriga asagoo ku jiray markii dambe oo qur-aan akhrisanayo oo sideetan iyo dhowr sano jira yay waran ku dhufteen wadnaha cuhmaan radia allahu canhu sidaasuu ku dhintay imtixaanka marka nabiga uu sheegaayay iyo iyo musiibada uu sheegayay taasaa kamid a ah isagana waa ku sabray oo nidaamkii iyo xukunkii nabiga uu ku ogaa iyo khilaafadii iyo khamiiskii nabiga uu geliyey waa kii diiday inuu siibo fawdadaas iyo nimanka fawdawiyiinta uu gacanta u geliyo waa ka diiday waa ka diiday gurigiisina kama soo bixin dadkii muqaawameyn lahaa ee nimanka la dagaalami lahaana waa ka reeba wuxuu yidhi daraaday dad loo diri maaye faraha ka qaada buu yiri iska kala taga buu yiri iska kala taga marka dhowr isdeedan jir qur-aankii uu asagaba qoray gacantiisa ku qoray amarkiisa ku qoray ee musxafka ahaa ee cuthmaaniga ahaa buu akrinayay halkii baa lagu dilay radia allahu canhu bishaaradii nabiga caleyh salaatu wasalaam uu yidhi shahaaduu ku dhiman doonaana waa helay waa uxud nabiga caleyh salaam iyo abubakar iyo cumar iyo ay fuuleen u dhihi jiray inamaa calayka markuu buurta uxud ay ligligatay buurti uxud buurti weyneedeed ogeed ayaan aa dhaqaaqday markaasu wuxuu yihi nabigu nabigay jecleed buurtu aad bay nabigu jecleed nabigaa sheegay caleyh salaatu wasalaam uxudun jabalu yuxibuna wanuxibu waan jecelna asagana wanu jecelyahy markaasuu dhadhaqaaqayo bayraqay oo boodbooday buurtii nabiga ula hadlay wuxuu yihi inamaa calayka nabiyun wasidiiqun wa shahiidaan waxaa korkaada oo ku saaran nabi iyo sidiiq oo abubakar wey iyo laba shahiid oo abcumar iyo cuhmaan labadaasuu nabigu sheegayay sala allah alay slam tabtii nabiga uu sheegay ku timid marka waxaad garanaysaa wamaa yandiqu can ilhawa misdaaqeedii wey hadalkuu nabiga ku hadlayo o dhan waa xaq iyo waxyi weeyaan oo ma garamaraayo siduu nabigu usheegay sala allahu aleyh waali wasalam ayb xadiidka marka wuxuu tusaya fadliga ay leeyihiin saddexdaas saxaabi abubakar iyo cumar iyo cuthmaan lamarka afaraadna waa cali bin abi aalib isaguna fadaaishiisu ay fara badanta oon la koobi karin oo nabigu in badan ka sheekeeyey sala allahu aleyh waali wasalam khulafaa raashidiinna waa kamid casharat lmubashiriina fi ljana jannada kuwi lagu bashaarin waa ku jiraa intaba marka waa fadli fadaail bay noqonaysaa baabu musaafaxatu sibyaani <clears throat> caruurta yaryarka oo la salaamo oo awlaada yaryarka salaantooda waxay faa'iideynaysaa kow tarbiya way noqon iyo wax sii barid laba raxmad iyo naxariis aada muujinaysood u muujisayna way noqon saddex qofkaas isagaa inuuna wax kibira ku jirin oo mutawaadic uu yahay oo uu hoos isku dhigay oo una isweynaysiin oo iskibrininna ayadana way tusaysaa intaasoo dhanba tarbiyana way noqon iyo risaalo ilmaha yaryarkeed salaantay ee madax u salaaxday de dadka wuu ka aanaysan oo hadhowna wuu ku qadarinayaa xadathana ibnu shayb ibnu shaybata qaal xadathana ibnu nubatata can salamata bn wardan qaal ra-ytu anas binu malik baanu arkay radi allahu canhu yusaafixu naasa dadka salsalaamaya fa sa'alanii wuu weydiiyey buu le man anta adiguna yaa tahay <clears throat> ninka la salama bin wardaan oo dadkii kudhex jiray buu yiri yaa tahay oo nin yar ah faqultu waxaan ii mawla libani layth nin mawlaan ahay oo dadkii reer banu layth ay lahaayeen baan kamid ahay famasaxa calaa raasi madaxuu ii taabtay ii masaxay halaatan saddex jeer wa qaala wuxuuna yihi baaraka allahu fiika allah ku barakeeyo intaa wax weyn bay u tahay ducadaa loo duceeyey iyo madaxa loo salaaxay ilmo yar wax weyn buu ka dhigani xasanulisnaad wey xadiidku inkastoo salaam bin wardaan oo daciif xadiid yahay lakiin xadiidka duruq kalena waa leeyahay oo in carruurta madaxa loo salaaxo nabiga xataa yeeli jiray sala allahu aleyh waali wasalam baabulmusaafaxa buu ku yahay salaamta afka eh assalaamu calaykum taa way noo imaan doontaa waxaa taam yeelaysa oo tatimo ah in gacantana lagu daro waa almusaafaxatu mutamimatun lisalaam salaamtay taam yeeli waxaana ku soo arooray fadaa'il in nabigeena uu yihi calayhi salaatu wasalaam labada qof ee muslimka markay intay isqaabilaan isa salaamaan wixii dembi ay lahaayeen waa laga hoobinayaa sidai geedka caleyntiisa ay u daadato o kale waa fadli weyn weeyaan waxay kala tusaysaa suxbo iyo maxabo iyo calaaqo iyo wanaag labada qof ka dhexaysa ayay tusi laba qof xumaan udhexayso cadaawad isku dhexayso isma salaamayaan gacanta isku saarayaan in marka la salaamo maxay keentay oo dadka muslimiinta isa salaamaan waxay keentay muslimiinta inay isjeclaadaan inay midoobaan inay isku soo dhawaadaan qulubtoodii ayay keenaysaa <clears throat> xadathana xajaaj qaala xadathana xamaad binu salama can xumaydin can anas bni maliki qaala lama jaa ahlu lyaman reer yamaneed markay imaadeen nimankaa yaman jira reey wadan weeyaan yaman la dhaho asalka kuwa ka imaada looma jeedo oo jurham oo maka deganaa iyo muxuu ahaa aws iyo khasrad oo madiina deganaaba yaman bay asalkooda ahayeen hadda waxaa laga hadlaya waxa weye wadankii yaman dadkii deganaa qaala nabiyu sala allahu alay waslam ba wuxuu yihi qad aqbala waxayna soo qaabilay ahlulyamani reer yamaneed wahum reer yamanna araqu quluuban waa dad qalbi jilicsan oo ka qalbi jilicsan minkum idinka fahum awalu man jaa dadkii la yimid oo ugu horeeyey weye bilmusaafaxati salaanta dad qalbi jilicsan weeyaan oon iskibrinin isweynaysiinin oo qofka salaama musaafaxo iyo salaana iyagaa laga soo gaaray bu nabiga sala alla alay wasalam sidaasina shareecadina ay ogolaatay oo sugtay in laysa salaamo ammaan aho reer yamaneed ay leeyihiin weeyaan <clears throat> marka waa dadka hadda dhibaato weyn baan hadda saaran oo fawdo badan baa gashay dhibaato badan oo runtii dee duwalba hadda isku haysta wadamaa isku haysta oo xagg iyo xaggaba ka kala eh, dab kusii shidaya eh, niman shiica iyo raafido iyo niman dhib badan oo xarameynka iyo ehluxijaaz eh, iyo ehlu sunnaha halkaa raba inay kaga soo neefsadaanna way ka dambeeyaan ujeedadooda ay tahay un kacbada iyo xaramka mar walbaba dhibaato muslimiinta u maleegaya oo diidanba kacbadaasi inay gacanta ay ku hayaan ehlu sunnaha kuwaasna way ka dambeeyaan oo ajando dheer haysta ajando dheer ka dambeeya marka ilaahay ha dajiyo xadiis saxiixa weeyaan oo axmed iyo abu daawuud ba way soo saareen qala xadathana mxamed bnu sabax qala xadathana ismaaciil bnu zakariya can abi jacfar alfara can cabdillahi bni yaziidin can ilbara bni caazibin radi allahu canhuma qaal min tamaami taxiya taxiyada iyo salaanta dhamaystirkeedu waxaa kamid a an tusaafixa inaad salaanto oo salli geliso akhaaka walaalka assalaamu calaykum to waa salaanta u fiican duca xumbaarsan waan arki doonaa inta fadaail iyo qiima lagu sheegay laakiin waxaa buuxini oo dhamaystiri inaad gacantana ku darto oo musaafaxa samayso rag isa salaamaan haweenkuna isa salaamaan sidaa weeyaan wixii rag oo haween iyo rag oo maxaarim oon ajnabi ka lahayn ayagu waa isalaami karaan xadiidku saxiix isnaad weye waana mawquuf oo baraa binu caazim hadalkiisi weeye mawquuf weeyaan mawquufna war saxaabi baab masxul mar-ati haweeneyda oo masaxda raasa sabiyi ilmaha yar madaxiisa ilma yaroo caruur ahoo kuray ahoo haweenku madax waa iskaga salaaxi karaa dhib ma laha sida ninkuba gabadh yar oo caruur aho sabi aho ilmo yan ah oon ijtihayi waxba aan gaarin uun dhibaato ayna lahayn u madax u taabto cabd cabdullahi bn abi lswadi qala xadathana ibrahim bn marzuq thaqafiyu qala xadathani abi qaala wa kana licabdillahi bni zubayr aabahaas oo la yihaahdo marzuq thaqafi kaana wuxuu ahaa licabdillahi buu ahaa cabdillahi bn zubayr buu u ahaa oo lahaan jiray lahaan jiray faakhadahu lxajaaj baa ka dhacay ninuu xaggiisa ka xoogay waa kii cabdillahi bn zubayr la dilay xajaaj bn yuusuf baa dilay marka dee waa la bilolqaystay oo addoomiya hataa waa ka qaatay qaala wuxuu yihi ninkaa la yihahdo ibrahim kaana cabdullahi bnu zubayr wuxuu ahaa waa abihiise cafwan cabdullahi bnu zubayr kila ahaan jiray abihiis bacahanii ilaa ummihi hooyadiibu ii diri jiray buu leh oo asmaa bint abi bakr la dhihi jiray cabdullahi bnu zubayr hooyadiis fa ukhbiruhaa waxaan u sheegi jiray bima yucaamiruhum xajaaj xajaaj wuxuu kula dhaqmaayo xajaaj iyo asma bint abi way duqowday xilligaa xajaaj boqol jir bay ahayd boqol sanay jirtay indhahana way beeshay ilkaheedana hal ilig kama dhicin akii la dhihi jiray boqol sana gaadha caqligeedana waa dhamaystiraayo ibna waxba ma gaarin marka orod u tagoo warbixin soo siixaal meeshuu maraayo iyo xajaaj oo dagaal udhexeeya ibnu zubayr watadcuu lii markaasi deena ii duceyn jirtay buu leeyahay watamsaxu si madaxana waa ii masixi jirtay waana yooma idin wasiif ilmo yar oo khaadima an ahaa wasiif manaa khaadim daciif lisnaad weeye xadiidka oo ibraahimka iyo aabihiiba majhuul waaye jahaalaa ku jirta baab almucaanaqa mucaanaqadiibu ku saabsan yihi mucaanaqadu waa isqooroqoraysi in gacantii laisku salaamo waxaa kasii xeel dheer luqunti mucaanaqadaas marka ma aha shay mutarid ah oo xilli kasta ah qof kasta mar kastao isku imaataan inaad qoorta isgelisaan ma aha qofka markuu safar ka yimaado uu kaa maqnaa muddo badan ama ma ahe inaan maalmahanba is arkin oo magaalada kukala mashquulsheen oo murt iskusoo tiraahdaan oo kale iyo xaalada noocaas oo kale ah jira oo qofka mucaanaqada loo ogol dhibaata malaha laakin xilli kasta lasma mucaanaqeynayo liannahu takaluf baa ku sugan culays baa ku sugan dadkii oo dhanna ma wada mucaanaqeyn kartid gacanta waad gelin karta salliga qof kasta ma mucaanaqeyn kartid haddaad ku mucaanaqayso mid kale aad mucaanaqeyninna dee maxaad ukala saartay iyo maxaad noo kala qaaday baa lagu dhihi marka mucaanaqadu fi xaalaatin maxduuda xaalado gaara waaye qala xadathana musa bn ismaaciil qala xadathana hamaam can qasim bn cabdilwaxidi can ibni cuqayl can jaabir cabd cabdillahi xadatha anahu balaqahu xadiidu can rajulin war baa soo gaaray can rajuli nin min asxaabi nabiy saxaabada nabiga kamida fabta yaa iga jaabir bin cabdillahi wey saxaabi cabdullahi bin unays waa soo socdaaye xadiid uu nabiga ka sheegay buu maqlay jaabir oo soo gaaray balaqahu waxaa soo gaaray xadiidun can rajulin nin buu ka soo gaaray min asxaabi nabiy nabiga saxaabadiisa kamida sala allahu aleyh wasalam ha wuxuu leeyay fabtactu baciira neef geelahan gatay fashtadadtu ilayhi waxaan u adkaystay raxlii rarkaygii shahran bil baan usii socday buu yiri cabdullahi bin unays baa xadiis nooca noocaas nabiga ka sheegay ayuu yihi saxaabadiina waa markaa waa nabiga waa dhintay caleyhi salaatu wasalaam in badoo saxabada kamida waa dhinteen warkaa marka laga soo gaarsiiyey yujaabir wuxuu yihi waa inaan asaga kasoo maqlaa buu yihi afkiisi aan kasoo maqlaa neef geel intuu gatay oo koorihii iyo rarkii iyo ku adkaystay ayuu dhaqaajiyey bil buu usii socday xataa qadimtu shaam shaam baan tagay buu yiri hadduu min jaziira min xijaaz uka tagay ila madina uka tagay ilaa shaam dimishki ayuu socday fa idaa cabdullahi bin unays haddaan tagay meeshii cabdullahi bin unays baan la kulmay fabacadtu ilayhi waxaan u diray qof baan iridka taaga iridka joogay baa yihi orod oo igu soo yeer cabdullahi bn unays gurigiisaan hortaagnahay ana jaabiran jaabir bin cabdillahi baa bilbaabi albaabka taagan ku dheh farajaca arasuulu ninkii aan diray ayaa igu soo laabtay buu yihi faqaala wuxuu yihi jaabir bnu cabdillaahi miyaa lagu dhahaa baa lagu weydiiyey jaabir bn cabdillahi cabdillahi bn saxaabi wuxuu ku ogaa madiina marka ma jaabir bn cabdillahi baa lagu dhahaa meesha lagaama filanaynin faqultu waxaa nacam haa waa jaabir bn cabdillaahi fakharaja waa soo baxay cabdullaahi bnu unays faactaraqanii waa i qoora oo way ismucaanaqeeyeen oo luqunta isdhaafiyeen muddo ay la iskugu dambaysay oo is arkinba nabiga xilliguu noolaa iyo saxaabadii nabiga isla ahaayeen oo isku cilmi wax isla barto sharciga iyo waxyiga xumbaaray ahaayeen marka hadday is arkeen de waa isku hiloobeen waa ismucaanaqeeyeen qultu waxaan idhi xadiithun xadiith fadhi iyo kaale soo fadhiisi iyo wixii o dhan jaabir ma ogolaanin ma aqbalin warkuu u yimid ee bil usoo socday buu rabaa inuu istaaga ku dhamaysto xadiithun balaqani xadiid iga soo kaagaaray lama asmacu aniga aana toos nabiga oga maqal yaan khashiitu baqay an amuuta inaan dhinto ow amase tamuuta adi aad dhimato amaan xadiidkaasi kaa hubsanin inaa maani aan dhinto ama dhimataan ka baqay sidaa darteed waxaan rabaa maanta inaad mushaafahatan biduuni waasita si toosa igu sheegto qaala wuxuu yihi samictu nabiy markaasu xadidka sheegay xadiidkii ayuu marka usheegay ku saabsanaa aakhare iyo naarta iyo jannada iyo dulmiga iyo kusaabsanaa iyo sida lagu tegi doono qiyaamaha markaasu wuxuu yihi samictu nabiya nabigaa maqlay calayhi salaam yaqulu leh yaxshuru llahu ilaahay wuxuu soo kulmin doonaa alcibaada addoomaha aw innaasa dadka curaatan iyagoo qaawan oo qurlan aan gudnayn buhman aan waxba gacan ku wadanin oo iska caydh ahoo dagaag ahoo waxba gacanta ku wadanin buhman qultu waxaani maa buhman buhman maxaa la dhahaa qaala laysa macahum shayun waxba ma wataan dadaan waxba wadanin oo xoolo wadanin oo dhar wadanin oo kaba wadanin oo iska socda qiyaamaha qubuurti maa hormar laga soo didi markaasaa deena ilaa kaanahum ilaa nusrin yuufiduun meel wax la taagay oo dhawaaq xaggaasa loo didaya xag alle laysa macahum shay waxay wataan ma leh fa yunaadiihim waxaa u dhawaaqayaa ilaahay xaggiisaa looga dhawaaqi bisawtin sawt baa loogu dhawaaqayaa yasmacuhu uu maqli man bacuda dadka fog dadka fog baa maqli axsibuu qaala inuu yihi kamaa yasmacuhu suu u maqlaya man qaruba dadka dhow dhawaaq waxaa dhacaya wax adduunka markaas qiyaamih wey wax aan maqlaynin ma jirto dhawaaqa asaga fogi iyo dhawi waa isku mid imaada le dadow faslqadihi iyo kala bixintii iyo inta adduunka la joogay wixii dhacay oo dhan inayna saa ku tegin cadaaladda ilahay bay kamid tahy qof walbaba jazihiisa iyo wadadiisa la mariya ayay noqonaysaa kii camal wanaagsan samaysteen wuxuu xaq uleeyahay inuu camalkiisa iyo jazihiisa iyo jannadiisa helo kii dulmi iyo xumaan la yimidna cadaaladda waxaa weeye kaa inuu lamid noqonine isagana wadadiisa la mariyo kamaa yasmicuhu man qarub waa wada maqlayaan wuxuu leeyahay sawdka xagga allo ka yimid ana almaliku bule ilaahay anigaa melig ah anaa boqor ah laa yanbaqii liaxadin qofna ooma sugna laa yanbaqii ana almaliku ayna muluku dunya baa laleyahy awa boqorada adduunka liman ilmulku lyowm lilahi alwaaxid alqahaar ilaahay keligiiyaa mulkii maalintaas sheegan kara axad ah kaloo sheegan kara ma jirto ana almelik laa yanbaqii ma haboona liaxadin qof oo min ahli ljana ahlijannaha kamid a ah, yadkhulu ljana jannada inuu galo ma dhacayso mana suuragal aha wa axadun qof min ahli naar ehlu naarka kamid ahna inuu naarta walxaal buuna ehlu jannaha janno gelaynin walxaal axadun qof oo min ahli naar ehlu naar kamid oo yadlubuhu uu dalbaayo bimadlamatin dulmi kuwa xataa jannada geli waa in la sifeeyo ehlu naarkaas ayaga wixii dulmi ah oo ka dhexeeya adduunka waa laga goynaya kii ehlu janna ahaa gaalba ha ahaado wuxuu dulmiyey ehlu naar ahe adduunka wuxuu ku dulmiye waa laga goyn jannada iska gal la dhihi mahayo cadaalad ilahi bay kamid qof allaal qofkii qof dulmiyey dulmigi uu dulmiyey baa laga jari hataa hadduu janno gelaayo walaa yanbaqii liaxadi min ahli naar qof ehlu naarka kamid ahna ma su suuragal ma aha yadkhulu naara inuu naarta galo wa axadun walxaal axadun qof min ahli ljana ehlujanaha kamid aho yadlubu dalbaayo madlamati dulmigu ka dalbaayo ehlu naarkiina ayagoo ehlu naara haddana wixii dulmi ahaayo oo ehlu jannaha ay ka tirsanayeen waa in laga gooyaa waa in laga gooyaa ehlu jannihi looga gooyaa waxaa marka la goynayana xasanaadkii baa lakala qaadan kii aan xasanaad lahaydna kaas uu dulmiyey sayi-aadkiisii baa korka laga saari kadib naarta lagu tuurayaa haddii xasanaadkiisii usoo hari waayaan qultu waxaan idhi buu lehy wakayfa cabdullahi bin unays see ku dhacaysaa wainamaa naati illaha curaatan buhmaa ilaahay miyaan utagana inagoo qaqaawan oo aan waxba wadanin qaala bilxasanaati wasayiad haa buu yiri ah, xasanaadkii iyo sayi-aadkii yaa dadka lagu kala lagu kala bixinayaa oo waxaa ama dhar kuu xidhi ama waxa dhow aada cunto aad ku heli xasanaadkaadii waxaa dhar la-aan kaa dhigi ama waxba hadhow aada helaynin khayr iyo wanaag iyo raaxo midnaba sayi-aadkii xasanaadkaa iyo sayi-aadkaasa lagu kala bici marka horese waa la wada soo wada baxaya waxay waxba la wadanin qofkaa xasanaadkiisii iyo sayi-aadkiisaa lagu kala bixi hadhow awal man yugsaa yawma alqiyaama qofka u horeeya yugsaa yawma alqiyaama waa kuma qofka u horeeya radbax loo xidho ibraahim calayhi salaatu wasalaam waa fadli gaar oo ibraahim ilaahay siiyey dharkii dhar bay xoranayaan saa qaawilada kuma soconayaan laakiin ibraahim baa ugu horeyn caleyhi salaatu wasalaam wakada alambiyaa saalixiinti saadiqiin saasaa ilahay markaa subxana wa taala marka bilxasanaati wasayi-aati baa lagu kala aradbixi oo ama lagu kala qaawana ama nin walba abaalkiisa xadiidku xasan weeyaan oo xadii dhaabida sugan weeye xadiid sugan weeyaan axmed iyo xaakim ina soo saareen bukhaari laftirkiisa isagoo mucalaq jaabir kitaab alcilmi uu kusoo saaray baab rajuli baab baabu wuxuu ku saabsan yahay alrajulu nin yuqabilu ibnatahu gabadhiisii dhunkanaya ama shuminaya oo waalidka ilmihiisa waa shumin karaa waxa dhib male gabadh iyo wiil wuxuu ahaadaba yuqabilu ibnatahu xadathana muxamed bn muthana qala xadathana cuثmaan bn cumara qaal xadathana israail can maysara bn xabib can minhaal ibn camr can caaisha binti dalxa can caaisha um lmuminiin radi allahu canha qaalat waxay tihi maa ra'aytu axadan qofna ma arkin kaana ashbaha oga dhawaa oga ekaa xadiidan xagga hadalka wa kalaaman xagga sawtka birasuulilahi sal sl xagga sheekada iyo hadalka birasuulilahi qofka nabiga oga eg min faatimata gabadhiisi faadima ma arkin bay leedahay faadima binti rasuulilahi sala allah alay wasalam haddii cod la dhaho iyo haddii sheeko la dhaho iyo qaabka hadalka intaba nabiga oga keed alayhi salaatu wasalaam xagga socodkana way aheedoo maa kaana tuqdiu mishyata mishyati rasuulilah socodka nabiga alayh salaam iyo qaabka nabigu u socon jiray iyay u socon jirtay radia allahu canhaa wa kaanad waxay ahayd idaa dakhalad wiilasheeda xasan iyo xuseenna sidaas ahay nabiga u ekaar cali cali oo dhaabo u ahaa nabiga ugu u ahaa bay oga ekaayeen walidalika intuu abubakar xumbaar wuxuu dhihi jiray biabii huwa wa ummi shibhu rasuulillahi laa shibhu caliyin saasuu dhihi jiray rasuulka ilaahay buu u egyahay cali oo ma calina waa la taagay markaasuu qosli jiray marka wa kaanat idaa dakalat calayhi markay nabigu usoo gasho qaama ilayha nabigu waa u istaagi jiray aba dhibaato marka ixtiraam iyo soo dhaweyn iyo tawqiir baa ka dhexeeyey waa u istaagi jiray gabadhiisa faraxaba biha waa soo dhaweyn jiray wa qabalaha waana shumin jiray ma waa dhunka jiray waa jalasaha waa fadhiisin jiray fi majlisihi meesha uu fadhiyu fadhiisin jiray nabiga sala allah alay wasalam axaba awlaadihi carruurtiisa oo dhan buu u jeclaa nabiga faatimata zahra wa kaana idaa dakala calayha markuu iyada uu booqdo oo gurigeeda tago u galana qaamad ileyhi intay u istaagto yay fa akhada biyadii nabiga gacantiisa qaban jirtay faraxaba bihi soo dhaweyn jirtay waqabalatu ay dhunkan jirtay ama shumin jirtay waajlasatu waxay fadhiisan jirtay fii majlisiha meesha ay fadhiday iyo booska ay la rabtay ayay fadhiisan jirtay fadakalat calayhi fii maradihi waxay usoo gashay nabiga calayh salaam jiradiisii aladii tuwafiya lagu oofsaday xanuunkii uu u dhiman doono yay u timid faraxaba biha waa soo wa qabalaha waana dhunkaday waa kii marka nabiga hadal hoos ugu dhigay caaisha iyo haweenkii nabiga oo dhan oo fadhiya intuu ka siraystay buu dhegta usaaray wuxuu yihi geeri jiradan aan ah, xanuunkan aan xanuunsanahay ka kici maayo ogow sabir iska sabir markaas ilmaysay oyday markaasu wuxuu yihi haddana mar labaad kaalay afkuusaa dhegta adaa ugu horeeya biyo qof isoo raaca way faraxdayba dhibashada ay ka daba dhibatay nabi maxamed alayh salaam iljana lagu bishaareeyo sayidatu ahliljanna haweenka nisaa ahliljanna bay sayid u tahay in nabi maxamed meeluuna joogay sii joogtana ma rabto jannadeeda inay aadiya rabtaa saxiix wey xadiidka xadii saxiix wey tirmidi nasaa-i fi lkubra intaba baabu taqbiilulyadi gacanta oo la dhunkado gacanta qofka la salaamayo oo la sumiyo asalka waa maya laakiin xaalada gaar ah xaalada gaar ah ilmaha waalidka ilmihiisi iyo ama waali ilmaha waalidka waalidkiis iyo haddii noqoto haweeneyda ninkeedii iyo arrimahaasi waa wax la ogyahay dhibaato ayna lahayn waxaa kaloo iyaduna selafka iyo ka sugnaaday asal ahaan masaa-ishan nus nas bay leedahay asal ahaan iyaduna inay dhunkashadaa ay sameyn jireen oo dhici jirtay nabiga aleyh isalaatu wasalaam xadis ba arki doonaa qaarkood daciif ba ahaadaano way dhacday saxaabadu inay qaarkood ay taabiciinta saxaabada qaarkood ay dhunkadeen laakiin inay caado noqoto caado ma ahayn shay caado oo qof walba qofka kale uu dhunkado oo madax ufoori ma ma jiri jirin ma jiri jirin walidalika xasan bisri raximah llahu tacaala nin baa ardaydiisa kamid ahaa damca inuu dhunkado markaasuu diiday gacanta kala baxay markaasu wuxuu yidhi sooma banaana qublatu yadi alcaalim qofka caalimka ah gacantiisa inuu dhunkado markaasu wuxuu yihi hal rayta caaliman caalim miyaad aragtay marka tawaaduciisa weeyaan ah, waa tawaaducaya marka inuu qofka uu gaan dhunkada uu jeclaado oo foorariy oo gacanta ujinciya dadka oo dadkuna ay sidaas ay dhaqan unoqoto qofka arkaanba ay dhunkiya dhunkadaan oo kii dhunkan waayo in dhagududan ku fiiriyo marka dhaqan noocaas ay noqoto sax maaha arrinta iyada waxay ka hor imaanaysaa tawaaduca waxay soo gelaya kibir waxaa imaan karta dhow in qofku uu si kale ictiqaadiyo oo u maleeyo gacantan inay baraka wadato oo ay wax keeni karto waxna dhibi karto arrima noocaas oo kale ayaa imaan kara laakiin hadday iska tahay ixtiraam ama qof mudan qadarkaasi waalid ahaan ama culamo ahaan mararka qaar waxba ma aho dhibaato malaho waan arki doonaa iyaduna in marka ay ay mutarid noqoto oo xaalad oo mar walba ilzaamo ay noqoto midaasaan markaa jirin xadathana musa qaal xadathana abu cawaanata can yaziid bin abi ziyadin can cabdiraxman bin abi leyla can ibni cumara qaal kunaa fi gazwatin duulaan baan ku jiray gazwa oo muslimiinta ay duulaan ku jireen gaalada ay ku duuleen faxaasa naasu xaysa dagaalkii baa dhacay haddee dagaalka hadduu dhaca haddee waxa weeye amwaal adkaanama waa laga adkaani faxaasa naasu dadkii baa cararo diday caysatan didid dadkii baa kala yar diday mar baa caarsaaraha lagaa yeelan marbaa baa xooga laga xoog badan oo xoog lagugu muquunin mar baad u baahanaysaa inaad meeshan aagan waxa ka socda aad tahli karin oo koox kaloo ayagana meel culeys lagu haysto inaad isku tagtaan oo isxoojisaan faxaasa naasu xaysa qulnaa waxaan ihi kayfa nalqa nabiya intaan adi yar carartay yar diday ayaa calaacallay kayfa nalqa nabiya nabiga seen oola kulmaynaa calayhi salaam walxaal qad fararnaa aan cararay waa kaan cararaye inagoo cararay nabiga wejigaan siinaynaa sidaa nabiga ugu tegi doonaa fa waxaa soo degtay ilaa mutaxarifan liqitaalin waman yuwalihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fia labadaasaa la ogol yani qofka inuu cararo dagaalka muslimiinta iyo gaaladii iyo markii cadowga lasoo taagan yahay ma banaana laba xaala laga soo reebay in eh, uu ninka taxaruf uu sameynayo taxaruf bilqitaalka waxaa weeyaan waa taagtiig dagaal in aad tusta xoogo baqa ah kadib markaad meesha u banayso aad meel u gasho deena kamiin ah oo sidaas deena aad wax u yeesho waxa weya waa nooc taagtiga wey waad ka soo carartay ciidankii baa way carareen xayriya raaxsada raaxsada iyo isdheheen markaasaad meel u gashay taa iyada carar lama dhaho waxaa kaloo mutaxayis ilaa fi haddaad koox kale ood rabto inaad isxoojisataan aad rabto inaad taageerto oo intaad aagan banaysa aag kale aad iskugu tagtaan ood xagga kaga dhufataan taana dhibaato malahoo dad baad ku eh, aad taageeraysay marka aayaddaas soo degtay faqulnaa waxaan idhi laa naqdumu lmadiina magaalada madiina ma gelayno saan u gelaynaa falaa yaraana axadu qofna ayunan arki deen qofna ayunan arkine saasay dheero waa calaacaleen waa cabsadeen oo xishood weeye yaxyax faqulnaa waxaan idhi low qadimna aan iska galno nabiga si umuuna dhihi doonaaye <clears throat> fakharaja nabiyu nabiga alayh salaam baa soo baxay iyagoo soo galay magaaladii min salaati lfajri salaadii subax ayuu kasoo baxay faqulnaa markaasaan ku nidhi naxnu lfaraaruun nabi allah kuwii cararay baan nahay nabiga isku dhiibeen alayh salaam waan cararay qaala nabig wuxuu yii antum lcakaaruun ma tihin faraaruune cakaaruun baa tihiin rogaal celiyaal rogaal celiyaal baa tihiin alcakaar waxaa weeyaan waa qofka rogaal celiska ah alkaraar alkaraar kasoo noqda alcataaf soo rogaal celinta ah kaasa waxaa la dhahaa yaa cakaar la dhahaa maynan cararo intaad cararteen guryihiina maynan qabsanine intaad xoogo yar dideen baad haddana mar laa soo rogaal celiseen oo dhinac kale marka mutaxarif ilaa fia mutaxarifan liqitaal o mutacayiz ilaa fia yaad aheedeen a faqabalnaa yadda markaasaan gacanta ka dhunkanay nabiga alayh salam waa farxeen qaala ana fiatukum ana waxaan ahay fiadiini oo mutaxayiz ilaa fia ilaadii baan ahay oo fiadaad xaggeeda usoo dubateen ayaan ahay saasuu yii daciif lisnaad weyaan yaziid bin abi ziyaad ninka la yihahdo alhashimi daciif ah ninkaas yaziid ah daciif ah qala xadathana ibn abi maryama saciid qala xadathana cadaaf bnu khalidin qala xadathana cabdiraxmaan bnu rusaynin qaala mararnaa birabada meeshaa rabada la yidhaahdo ayaa soo maray rabada waa magaalada madiina tuulooyinka raacsan ee aad oga sii fogeen xagga maka madiina oga dhowdahay boqol iyo waxbay u jirtaa boqol iyo labaatan qaar sheegaan halkaasaan soo marray buu leeyay cabdiraxmaan bn rusayn ibnu rasin oo taabici ah faqiila lanaa waxaa nagu yii nanagu yidhi haahunaa meeshan rabada tuuladan salaamatu bnu baa jooga saxaabigii jaliilkaah salaam bin aqwac ahaa ayaa tuuladan degan baanana yidhi sheegiddaa la sheegaya maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay fursad weeyana dhaafin ku leexdoo salaama saxaabigii jaliilka ah wey saxaabadii way sii daba dhamaanayaan wax yar baa ka haray salaamaa jooga wariuna maaratay hadhaafina salaama ayaguna way arrintii bay fahmeen fa ataynaahu salaamaan u imaanay fasallamnaahu caleyh waan salaamnay waa ciyaada waa salaam waa booqasho waa dadka ahlulfadliga ahlucilmiga oo la booqdo wey marka fasallamnaa calayhi waan salaamnay faahraja yadayhi yadayhi labadiisa gacmood buu soo saaray faqaala wuxuu yihi baayactu bihaatayn waa sheekaystay oo nabiga alayh salaam wuxuu kala kulmay iyo baycadii iyo marka baayactu bihaatayni labadan gacmood ma aragtaan yaan kula mubaayacooday nabiyallahi nabigi ilahi sal allah alay wasalam oo nabiga intaan musaafixeeyey oo salliga geliyey yaan heshiis inaan xaqa garib taagnayo macruufka ku adeecaayo oonan caasinaynin oo xaqii iyo difaaci diinta jihaadkii yaan kula mubaayacooday gacmihuu saa lahabe ayaguna fiirinayaan wuxuu leey fa akhraja kafan lahu wuxuu noo soo saaray sacab dakma buure dakman ballaaran daxamadu waa ballaarhka gacan ballaaran oo kaanaha aada moodo kafu baciir neef geela waxaad moodaa sacabkiis baad moodaa bu yihi neef geela sacabkiis iyo kafkiis baa lugta waa arata lugta geela dee lugta iyo jeeriga geela waa aratay wax ballaaran wey marka balaar ballaarkeedi iyo daxaamadeedi iyo intay leekeed waa dadkii marka dadka hore qofba qof qolo horeysa afarkalla aho xoog badan bay ahaayeen xoog badan bay ahaayeen kafa baciid baan moodaa gacantiisi faqumnaa markaasaan ileyh intaan ukacnay yaan faqabalnaaha gacanta ka dhunkanay ila waa gacan nabi maxamed salaantay waa gacan nabi maxamed mubaayaca heshiis la gashay waa saxaabi jaliila asxaabu baycat ridwan buu kamid aha weliba isagu si gaara markii dadka kale ay dheheen waxaan heshiis kula gelaynaa nabi allow cadow haddaan la kulan inaanan cararin isaga wuxuu yidhi inaad dhinto yiri isaga geeri buu kula ballamay a allaa nafira be asaga wuxuu namuut inaan dhinta mooyeen inaan meesha dhaafinba haddii dee cadow uu jabana waa gaal faqad markaasay gacanta ka dhunkadeen oo xadiidkuna waa xasan isnaad shaahidkan waxaa weeyaan gacanta dhunkashadeedu waa banaan tahay gaar ahaan dadka mudan qaala xadathana cabdullahi ibnu muxamed qaala xadathana ibnu cuyayna sufyaan can ibnu judcaan waa caliy ibnu judcaan oo daciifa qaala thaabit wuxuu yihi lianasin thaabit bin aslam anas wuxuu ku yihi amasasta nabiya sala allahu alay wasalam nabiga ma taabatay biyadika gacantaada nabiga ma ku taabatay taabiciintiiba saxaabada ay soo gaadheen bay mar walba waxay weydiinayaan arrimihii nabiga ay kala kulmeen addi nabiga ma aragtay ma la fadhiisatay ma taabatay weligaa ma salaantay waxaaso dhan bay weydiin jireen intaasay ku maaratay indadogsanayaan o ku farxayaan ninkan asaga qiimaha ilaahay siiyey bay majeeranayaanoo qaala nacam buu yidhi haa faqabalahaa weliba waa dhunkaday int nabiga gacantiga dhunkaday ilma yar buu ahaa oo nabiga ukhidmeeyey alayhi salaatu wasalaam madaxna waa u masiixi jiray yaa bunaya buu dhihi jiray wiilkaygiiyow xadiidkuuse daciif ulisnaad weeyaanoo ali bnu judcaankaasi ali bnu judcaan yaa nin daciif ah baabu taqbiili rijli lugta oo la dhunkado lugta oo la dhunkado wax xadiisa sugan oo kusoo arooray ma jirto dhammaan xadiista daciifo ah weyaan bay leeyahay ahlucilmigu lugta ayada dhunkashadeeda laakiin gacanta iyo way soo aroortay wejiga iyo bayna cayneyhi waa soo aroortay salafka iyo saxaabada iyo taabiciinta iyo salafka inay iska dhukan jireen labada labada indhood dhexdooda iska dhukan jireen madaxa oo kale ayadana wa way seen jireen ama rijliga iyo lugta maya xadathana musa bn ismaaciil qaal xadathana madr bn cabdiraxman alacnaq qaal xadaatnii imraatun haweeney baa ii warantay buu leeyahy min sabaaxi cabdilqays nimanka reer cabdilqays la yihahdo qawska reer sabaax la yihahdana ka dhalatay sabaaxu waa qaws imraatun haweeney oo min sabaaxin reer sabaaxa sabaaxi cabdilqays sabaaxi reer cabdilqays qawska reer sabaaxa yuqaalu lahaa waxaa la dhahaa umu aabaan baa la dhahaa magaceedu imnaat lwaasic Eh, eh, mxuu ahaa gabadhiisii can jaddiha awoweed bay ka warantay ana jadaha awoweed alwaasic ibnu caamirin qaala wuxuu yihi qadimnaa waan soo galnay madiina faqiila la waxaa nagu yiri daka rasuulullah wabkaa rasuulka ilaahi calayh salaam baana nagu yiri markaa madiina soo galnay wafdi bay ahaayeen fa akhadnaa biyadeey gacmihiisaan qabsanay wa rijleyn lugihiisa nuqabilo anagoo dhunkanayna daciifulisnaad wey xadiidka oo oh, um aabaan waa majhuula qisadii marka laakiin saxiix asalkeeda saxiix aheede bukhaari iyo muslim ba kusugneeda qisata wafd cabdilqays ayuu ishaarayaa wafd cabdilqays markay imaadeenna waa kii nin saxaabada kamid oo ah ashaj la dhihi jiray waa kii isagu markay dideen ree cabdilqayski kale oo nabiga aadeen oo salaanta nabiga u aadeen ayagoo dharkoodii qabo oo dhididkoodii iyo siigadoodii waxay yay nabiga alayh salam inta isxajin waayeen hilowgii iyo maxabadii u qabeen bay nabiga ku dideen asaguse wuxuu sameeyey dharkiisii intuu la soo baxay oo iska bedelay hortigiisa ragka ka dhigtay isagoo marka tartiib socdo nabigu u yimid alayh salaatu wasalaam waa kii nabiga ammaanay nabigaa ammaano ku yiri ina fiika khasla ina fiika khaslataani mi amse khaslatayni ya ah, ina fiika khaslatayni a ah, ismu inadii weeyaan ilan fidaas jaar majruurka waa khabar eh, ina mutaqadima ina fiika khaslatayn ayuu yii laba khaslaad leedahay oo alxilmu walanaa alxilmu walanaa dulqaadna ilahay waa ku siiyey deganaanna waad leedahay iyo razana iyo culeys ayaad leedahay ilan moogtahay waa fiirsaday waana tartiibsaday aarta dharkiisana iska soo bedelay isagoo udgoon oo dhar qabo ayuu nabigu u yimid xadathana cabdالرaحman ibn mubarakin qal xadathana sufyan ibn xabibin qal xadathana shucba qal xadathani xadathana camr can dakwan can suhayb qaal ra-ytu caliyan cali bin abi aalib baan arkay oo yuqabilu dhunkan yadal cabaas cabaas oo adeerkiga gaanti gacantiisa iyo rijla lugihiisaba daciif lisnaad weeyaan oo suhaybkaasa laa yucraf aan la garanaynin baabu qiyaamu rajuli ninkii oo istaaga lirajuli nin kale tacdiiman weyneyn tacdiiman wax kale oo uu istaagay ma jirto tacdiiman buu istaagay qof safar ka imaaday oo muddo ka maqnaa ma aha qof marti aho gurigiisa yimid oo intuu u istaago soo dhaweynaya ma aha qof oday aho si gaara u odaynimadiisa rab garabka inuu qabta ma aha qof maaragtay eh, ka degila baabuurkii ama gaarihii kadegila la istaagay oo quumuu ilaah sayidikum ka dejiye ah oo kale ma aha keliya bimujarad ninkaa weynada weynanaya bas u istaagay mar alla marku arkaba furuq waa istaagaya taasaa la diidan yahay taa lama ogolo laakiin qof safar ka yimid ama muxuu ahaa muddo kugu dambeysay ama muxuu ahaa gurigaada imaaday oo martiqaad iyo ziyaaro kugu yimid oo soo dhaweynayso weji furanay soo dhaweyn ama bishaaro iyo waxbaad uhaysaayo isagoo oo xaalad kacab binu maalik qisadiisi markii nabiga alayh salaatu wasalaam u bishaareeyey saxaabada nabiga dhex fadhiya uu u yimid kacab ninbaa uu istaagay oo istaagay oo soo dhaweeyey oo marxaban yiri oo u bishaareeyey kuma ahaa dalxa bin cubaydillah soomaahayn waa ki dhihi kama halmaamin weligay ma halmaamin ninkaas marka xaalado gaarah jirto oo sababta hebel wuxuu istaagay la dhihi karo laakiin istaaga mar walba oo qofka aad um, hebel markaa rataba taasaa la ogoleen waa kii dhihi jira nabiga alayh salaam kidtum an tafcalu mila ka ficli farisa waru reer faris waxay samayn jireen calaa umarai ma ku samayn jireen waa kii diiday nabiga aleyh isalaatu wasalaam salaadii xataa isagoo fadhiya in la taagnaado xadathana aadam qala xadathana shucba xadathana xajaaj qala xadathana xamaad qala xadathana xabib bnu shahiid qaala samictu abaa mijlis laaxiq ibni xumaydin yaquul ina mucaawiyata mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhu kharaja waa soo baxay wa amiiru lmuminiin muminiinto dhan buu amiiru yahay wa cabdullahi bnu caamir iyo wa cabdullahi bnu zubayra qucuudun way fadhiyeen markaa mucaawiyana kusoo baxay faqaama ibnu cumar baa istaagay wa qacada ibnu zubayr ibnu zubayrra waa fadhiyey oo ma kicin wa kaana wuxuu aha ibnu zubayr arzanahumaa ka ugu deganaan badan ay ashaddahumaa waqaara arzawhumaa athqaluhumaa athiqalu walwaqaar deganaanta iyo cadamu daysh ya waxaa la dhahaa razana arzanuhumaa ka ugu deganaan badan buu ahaa qaala mucaawiya wuxuu yihi qaala nabiyu sala allah alay wasalam ba wuxuu yihi man sarahu qofkuu farax gelini an yamhula lahu inay u istaagaan cibaadullah addoomaha ilahay inay u istaagaan qofkay ku farxi qiyaaman xaal ay u taagan yihiin falyatabawa ha diyaarsado baytan guri min anaari naarta marka waa amar bimacnaa khabar ah amar bimacnaa khabar weeyaan falyatabawa wuxuu diyaargaroobaya ogaanayaa oo loo warami baytan inuu ka geli doono guri inuu kuleeyahay mina naar naarta lan tacdiimkaas inaa qofka uu qadari mar walba u ilah lagu istaago ummadda ilahay ku istaagnaato oo lagu taas ayadaa waa waa tacdiim waa marka waa qof bashar oo bini aadama inuu istawaaduca mar walba fiican man tawaaduca lilahi rafacahu llah qofkii tawaaduca oo aan waxba isweynaysinin iskibrinin ilahay baa kor u qaadaya darajadiisa subxaana wa tacaala saasuu nabig aleyh isalaatu wasalaam xadiis saxiixa weeyaan abu daawud iyo tirmidi labadaba way soo saareen baabu badu salaami salaamta bilaaba weeda salaamta bilaab weeda wuxuu ka wadaa kayfa badaa see ku bilaabatay salaamta muslimiinta aysa salaamaan hadda assalaamu calaykum taa ma ummatu maxamed bayay khaas ku tahay oo bilaabay maya waa wax fa weyn basharkan iyo bashariyadan bilowweedi bay la bilaabatay aadam baa ugu horreeyay basharkan wax ugu horreeyey oo abulbashar baa la dhahaa nabi aadam asagaasi ku bilaabatayba xadathana cabdالlah bn mحamed qal xadathana cabdالrazaq qal akbarana mcmc an amam an abi hurayra an nabi sal slam qaal khalaqa allahu aadama ilahay nabi aadam alayhi الsalaatu wasalaam buu abuuray calaa suurati buu ku abuuray suuradan dadka kale bani aadam aadam aruurtiisa wixii ka dambeeyey aadam de waxay wey maraaxil bay soo mareen a dabaqan can dabaq maraaxil bay soo mareen ilmo yaroo urjiifaho janiin calooshooyada ku jira ku yaroo hadda dhashay wax yaroo maarata gurguuranaya wax yaroo balender oo socod yar kadib waa kii dheer waa kii marka dambe nin noqday o weynaaday saasay ahaayeen laakiin aadam isaga suuradan hadda marka isaga uu weynaaye nabiga uu ahaa suuradan uu ahaa taas sabtaasu ilahay ku abuuray subxana wa tacaala ilma caruurih iyo labaatan jir iyo shan jir iyo waxaa ma soo marin waxaa ma soo marin aadam alayh isalaatu wasalaam suuradiisaas wa duuluu dheerarkiisuna situuna diraacan ay yihiin lixdan diraac ayuu dheerarkiisa lahaa lixdan dirac maxaad marinaysaa waa meeqa gorafo meeqa ah lixdan dhudhun oo saa la yiri oo saa la yiri oo saa la yiri ya waxaan marinaya gorafo daba dabaq ma saddex dabaq way gaari aad bu u dheeraa wey macnaha aadam wa duuluhu situuna diraaca uma qaala wuxuu yihi tafsiirka damiirkaasi suuratihi in loo celiyo aadam ayaa fiican taasa xoog badan qaar baa suuratihi ilahay u celinaya marka taana ta macnaheedu towjiih gaaray gelinayaan ala suurati suurat illah ilahay waa alla samiica basiira alla maaratay xayi ah mxuu ahaa xayaato leh cilmi leh aadamahana intaba waa loo yeelay lakin sifaat llahi kamaal wa sifaatu aadami naqs sifaatka ilahi waa sifaat lkamaal aadamahana waa sifaatu naqsi weeyaan saas marka ay ku kala tawjiihiyaan uma qaala wuxuu yihi markuu allah abuuray oo nafta lagu afuufay idhab orod tag baa la yihi fasallim salaam calaa ulaaika kuwaas salaam waa kuwa ka fog nafarun koox min almalaaika malaaigta ahoo juluusu fadhiya yaali orod malaaigta u tago soo salaam fastamic dhegayso maa yuxayuunaka waxay kugu salaamayaan bihi maaga fa inahaa taxiyatuka waa salaantaada wa taxiyatu duriyatika caruurtaada ka farac farac waxaad dhali doonto salaamtooda weeyaane duriyadaasi muslimiinta ee manhajkaadi wadadaadi qaatay salaantaas isku salaami doonaane faqaala wuxuu yihi aadam assalaamu calaykum buu yihi faqaaluu waxay dhiheen assalaamu calayka waraxmat ullah ayay dheheen fazaaduuhu waraxmat ullah bay u ziyaadiyeen fa kullu man yadkulu ljanna qof kasta oo jannada geli calaa suurati nabi aadam suuradiisa buu ku geli doonaa oo sidaas u uu dheeryahay oo qadarkii iyo qiimihii falam yazal kama zuulin yanqusu alkhalqu aadamkii laga soo jeeday lixdan diraac buu ahaa dadki maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay lam yazal kama zuulin yanqusu lkhalqu inay dadku ay nusqaamayaan in yar in yar xata alaan ilaa hadda laga gaaro waad aragti dadki waa sii gaabanaya waa sii yaraanaya waa sii yaraanayaan kuwa waxaad arkaysaaba dhan hal dhudhun dhan hal dhudhun meesha aabahood lixdan u gaarhsiinaa ku dhudhun leh oo dhi weyn oo orda ayaad arki ayaad arkaysaa marka sidaasi dadku markii laakiin jannada la gaaro oo ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa biasmaai alxusna wa sifaati alculaa inuu janata firdowsna geliye jannada la galo dadkii oo dhan waxaa way halkaa lagu celinaya da-doodii oo dhan waa soddon iyo saddex xoog iyo caafimaad qurux iyo wanaag dheerar intaba laiskugu celinaya xadiidku waa xadiis saxiixa weeyaan xadiis saxiixa wey marka salaamtan waxa weeyaan waa salaam faca weyn ah, waxaan kale oo dhan oo gadaal ka yimid oo dhan salaam ma aha salaamta sharciga ah ee nabi aadam ka soo jeeda ee asalka iyo sanadka leh ee ajirka iyo thabaabka laga helo ee macnaha xumbaarsan macnahay xumbaarsan tahayna arki doonaayo maxaba iyo mawado iyo jeceyl duco isku duceynaayo intaba way xumbaarsan tahay iyo salaamo iyo nabadgelyo iyo in laisbadbaadiyey qofkaad asalaamu calaykum tiri waxba ma yeelaysa ma dhici karto asalaamu calaykum intaa tirahdana inaad wax yeesho a walidalika qofka asalaamu calaykum ku yidhaahdo waa ku nabadgeliye adna nabadgeli ilahay waa ka qur-aanka ku eedeynaya ku canaananaya niman saxaabada kamid oo yar ilduufay oo iyagoo qaswi iyo sariya oo ilaalo ah nin arig wato intay arkeen asalaamu calaykum intuu yidhi yay dheen a ah, gaal isqarinayo wey intay dileen bay adhiga kasoo kaxaysteen markaasuu ilaahay subxana wa tacala wuxuu ley walaa taquluu liman alqa ilaykum asalaama lasta mumina tabtaquuna carad xayaati ujeed baa tiin bal qof asalaamu calaykum ku yiri hadilina mumin maaha dhihina assalaamu calaykum qofka haduu ku dhaho inuu muslim yahay kuxumbaar inaad gaalnimo ka ogtahay mooyeen inaad gaalnimo ka ogtahay mooyeen asalamu alaykum qofku yiri waa muslim isla markaasi cuqdad kuuma qaba ay ka dhiganta qof assalaamu calaykum wuxuu ku cuqdad kuuma qabo maxaa yeelay wuu ku ducelayaa nabadgelyo korkaada ha ahaato ilahay ha ku badbaadiyo ana waa iga badbaado bay ka dhigan tahay markaasaa maxabe iyo mawado iyo isjeceyl baa imaan labada qof xooga yar kala giiranayo markuu qof assalaamu calaykum yirahdo kii kale waa furfurmaya shaki baa ka baxaya niyad wanaagi qalbi fiicni buu uqaadaya marka salaamtu asalaamu calaykumtu waa dariiq iyo wado mujtamaca iyo ummadda walaalnimadooda iyo maxabadooda lagu soo dabaalo ayay noqonaysaa halkaasina salka ku haysaayo wax fog wey wax fog weeyaan qaala musanifu raim aad bu musanifku baabu salaam iyo ugu dheeraan doonaa muddu socon doonaa aadaab badan bay leedahay baabu ifshaa salam salaamta la faafiyo maxaa yeeley ismin asmaa illahi wey xadiis baa ku imaan doona marfuuca magacyaha ilahay waxaa ka mid a ah, assalaam baa kamid a ah. marka assalaamu calaykum leedahay wardi bay ka dhiganta waad wardinaysaa asmaada ilahay baad ku wardinaysaa ilahay asmaadiisaad ku tawasulaysa ku duceynaysa walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuh biha marka magacii ilahay baad faafinaysaa ajir bay kuu noqon haddaad saddexdii raacisana soddon ajir baad yeelan waa arki doona xadiid baa noo imaan doona asalamu calaykum waraxmatullah barakatu haddaad tirahdo xadathana musadadun qaala xadathana cabdulwaxid an qinaan ibna cabdillahi nahimi an cabdiraxmaan bin cawsaja can ilbara bn caazib can nabi sal slam qaal ufshu salaama salaamta faafiya taslamu waad nabadgelaysaani naar baad ka nabadgelaysaan oo muuminiin baad noqonaysaan iimaanka lagu helaa dhexdiinana waa isnabadgelinaysaan qofkaa salaamtana waad ka nabadgeli assalaamu calaykum qofkaa tidi xataa hadduu wax kuu qabay waa qaboobaya hadduu shaki kaa qabay oo kaa shakaysnaa walaa waxan macadow kuga soo socdaa assalaamu calaykum markaa tiraa war waa qof wanaagsan ayuu leedahayo hubka buu dhigi xasan wey xadiidku qaala xadathana maxamed bin cabdillahi qala xadathana ibn abi xaazim alqacnabiy cabdullahi bin maslama an cabdilcaiizi an abihi an abi hurayra an nabiy sala la alay slam qaal laa tadkhulu ljana janno geli maysaan xataa tu'minuu ilaa ilahay ka rumaysaan janno waxaa lagu galaa iimaan iyo alla rumayn walaa tu'minuu iimaanna ma helaysaan xataa taxaabuu ilah iska jeclaataan ilahay keli aan wada rumaysanahay anagii mu'miniinta aheedna iimaankii baan ku kala tagnay sax maaha marka iimaan ma helaysaan ilaa iska jeclaataan maxabadaasi waa sababu liimaan alaa adullukum ma ina tusaa calaa maa taxaabuuna bi waxaa isku jeclaataan waxyaalaha jeceelka keena ee iimaanka xoojiya qaaluu balaa yaa rasuulla noo sheeg qaala afshu salaama salaamta faafiya baynaku dhexdiina haddaad isu salaamtaan maxaba imaan waad isjeclaanaysaan jeceelkaasna iimaan iyo mu'minnimadaasas ku jeclaanaysaan tacaawunka cala albiri wataqwa khayrkaas ku kaalmaysanaysaan saasa janna ku wada gelaysaan jannada hal qof ma gelayo jamaaca geli jamaacadaasna waa dad hal manhaj iyo hal wado wada qaatay isjecel kii dhintay ee hore iyo kii dambe gadaal ka yimid intaba way isjecel yihiin oo kuwii hore ee dhintay xataa waxay kaaga baahan yihin inaad tiraahdo rabbana kfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan dadkii naaga horreeyay iimaanka inaad tirahdo maxabo u haysaa la rabaa oo saxaabadii iyo salafkii taabiciintii iyo dadkii hore aimada intaba in duco iyo maxabo loo haya jeceel diintaasay noo qoreen oo khayrkaasayna soo gaadhsiiyeenoo ummadda mu'miniinta ee mustaqiimiinta toosan baa ilahay naga dhigayo sababtood ku helay cawaan baa noqon layn naga duldulaan oo gaala ah xadiis saxiixa wey xadiidku qala xadathana mxamed bn slaam qala xadathana mxamed بن fudayl ibn ghazawan an caطa ibn saibin an abi an cabdillahi bn cmr qaal qaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yihi ucbudu raxmaana allah raxmaana caabuda waadcimu acaama cuntadana quudiya dadka goomoon iyo dadka baahan gaarsiiya waxaad gaarsiin kartaan waafshu salaama salaamtana faafiya tadkhulu jinaana jannooyinkaad gelaysaane soo maarti jannadaa la gelaya biri aliimaan iyo camal saalix jannada lagu galaa waxaa kamid a ah camalka saalixa salaamta kamid a ah. oo weliba aad u qiimo badanoo sabab u noqon karta inay muslimiintu ay iimaan kaamila yeeshaan oo maxabe iyo wanaag dhexdooda uu noqdo xadiis saxiixa weeyaan oo shawaahidiisa marka laisuu soo arooriya in waa qariin iyo saxiixada iyo albani ayuu leeyahay waa saxiix baabun man badaa bisalaam wuxuu ku saabsan yahay qofkii salaamta bilaaba man badaa bisalaam qofkii salaamta bilaaba oo aan looga hormarin isaga ajir iyo tabaabka iskale hadii ka salaamta bilaabaa u ajir badan oo ka kale ka ajir badan wuxuu salaamta bilow ay sunno tahay in laga radiyo o laga jawaabana waajib ay tahay haddana sunnadaa maanta ajir badan maxaa yeeley khayrkii baad u degdegtay khayrka qofka udegdegaana ajirka iyo thawaabka iska leh wakhayruhumaa waa soo aroorta xadiid wakhayruhumaa man badaa bisalaam labada qof isa isasalaam midka salaamta bilaaba ayaa u khayr badan ama xogo udhexeeyey ka salaamta bilaaba ee tanaasula ayaa khayr badan xadathana abu nuciym alfadl can saciid bni cubaydin can bushayr ibnu yasaar qaal maa kaana axadun qof ma jirin yabda-u ka bilaabid badan oo yabduru kaga degdeg badan yasbiqu wey ibnu cumara cabdullaahi ibnu cumar bisalaam salaam cabdullahi ibnu cumar saxaabi jaliil waa khayr badan aad bu u ahaan jiray nin wuxuu ahaan jiray tatabuca iyo raacidda nabiga sunadiisa alayh salaam dadka ugu adag buu kamid aha ugu daran ugu dadaal badan salaamta weligii lagama hormarin ha odii laisku soo baxo isaga baa kaa hormari salaanta kaaga hormari saxiixulisnaad wey xadiidka marka khayrka in loo degdegaana yayna tusaysaa leana ajir baa laga helaya iyo wanaag qala xadadana maxamed bnu salaam qaal abarana mkrad bnu yaziidin qala abarana ibnu jurayjin qala abarana abu zubayr bn jaabir yaquul yusalimu raakibu aadaabta waxaa kamid a ah, qofka raakibkee wax saaran calalmaashii midka socdee lugeyn buu salaami leannahu asalka dadku waxay ufahmaan qofka gaadiidka saaran inuu isyar weynaysiinayo dadka uu dhaafayo xuf ku dhaafayo marka inuu tawaaduco oo dadkaa uu salaamo de warkay kuu suuroobi karta wey oo markay suuroobi karto ah, haday suuroobi karta wey gaari laamisaami highway ku socda dad socda inuu gacanta un u taagto un afkala ka salaamto mooyena way adag tahay ama waxaa khatarin ba isgelaysa mararka qaar marka laakiin haddaad gaadid saaran tahay kuu suurowda inaad dadkii socday salaamto ha dhaafin assalaamu calaykum asalamu calaykum dheh sidaa weeyaan waa aadaabta sharciga wey walmaashi midka lugayna calalqaacida ka fadhiyey qof socdoo lugeynaya ku fadhiya hadduu agmaro yuusa agmarine assalaamu calaykum ha dhaho walmaashiyaani laba qofood socoto haddii yihiin iska hor imaatayna ayuhumaa midkoodi yabda-u bisalaam ka salaamta hor bilaaba fa huwa afdalu kaasaa fadli badan mid walbaba xaq buu leeyay inuu salaamta bilaabo midna midka kale kama xaq badna laakiin ka bilaabay u horumaray haddee fastabiqu lkhayraat bu helay khayrkii u degdegay saxiix isnaad mawquufa xadiidku waa mawquuf calaa jaabir buu mawquuf ku yahay wasaxa marfuucan isagoo marfuucan hora waa soo ansaxay oo in dadku saa u kala aadaabta ka yar iyo ka weyn iyo dadka yar iyo dadka badan iyo waxaaso dhan wa xadidka nooga imaan doona qala xadathana ismaaciilu qala xadathana akhi Ah, an sulayman an ah, cabdiraxmaan axmashki wey sulaymaankaas ismaaciil ibn abi uweys miyaa mareen ah. an cabdiraxmaan bin cabdillahi bin abi catiiq catiiqaas halkaas waa abubakr sidiiq baa catiiq la dhihi jiray marka min axfaadi abu bakr sidiq awlaad duriyadiisi wey can naaficin ana bna cumara ahbarahu ana alagara ninka agar la yirahdo wahuwa rajulu min musayna waa nin reer musayna ah wa kaana lahu suxba saxaabi buu ahaa maca nabiy nabiga alayh salam saxaabadiisi uu kamid ahaa kaana lahu awsuqun min tamrin ninkaas nabigu u imaaday maca nabiy mu imaaday alayh salaam kaana lahu waxaana usugnaa o awsuqin awsuq waa jamcu wusqin xoogow raashin ah ama mxuuaha min tamrin timir ah wusqi ah intaasoo mandadood iyo intaasoo mxuaha suus oo timir ah ayuu nin ku lahaa nin buu ku lahaa calaa rajul nin buu ku lahaa min bani camar ibni cawfa ikhtalafa ilayhi miraara marmar marar badan buu markaa iskaga noqnoqday oo uu weydiistay oo waxba waa ka waayey marka nabiga alayh salaam buu usoo dacweeyey ninkaa xooga waan ku laha oo timir ah waa isiin layahay qaala faji'tu ila nabiy nabiga alayh salam baan u imaaday buu leeyahay fa arsala maci abaa bakr sidiiq abubakar yuu macayga diray ibn cumar weeyaan abubakar buu raaciyey wuxuu yah labadiin israaca ninkana kaxeeya ninkaas kala soo hadla qaala fa fakulu man laqiinaa qof allaale qofkaan la kulano sallamuu calayna wayna salaami jireen bu yihi qof allaale qofkaan la kulano assalaamu calaykum wayn dhahi jireen meelaha qaar hadda wadamada dadka qaar hadda wadanka uganda la uganda iyo hadda baajuunta carabta dadkaas iyo aad bay usalaam badan yihiin wa waxay kamid tahay waxyaalaha shareecada iyo diinta ay ka haystaan ama yay kamid tahay oo wax fiican waaye wax fiican weeyaan marka wuxuu leeya man fakullu man laqiina sallamuu calayna wayna salaamaan laakiin soomaalida kuma badna dhaqankaas ogaada ah, maanta o dhan waa lasdaba mariyo lasdaba mariyo lasdaba mariyo asala calaykumtu way ku yartahay ah, dad yar oo la imaadana waa kii waagii hore hadda waa laga ilbaxayo dadku waa isku dubadhaceene asalaamu calaykum baa loo bixiyey fakulu man laqiinaa dadkaan la kulannana sallamuu calayna wayna salaami jireen faqaala abubakar baa wuxuu yidhi ibnu cumar buu ku leeyahay alaa tara annaas dadka miyaadaan arkin yabda inay kugu bilaabayaan bisalaami salaamta mar walba kaala hormarayaan fa yakunu lahum lajru ajr bay yeesheen maanta ajir bay nagala hormareen ibn cumar haddaan soo marray markii dambe markii dambe warkii ku bilaabi jiray ibdahum ibdahum bisalaam yaa lagala hormaran ninkaa dadka hadda salaamta ada kala hormar yakun laka laka alajru ajrkaad helaysaay oo qofka salaanta bilaaba ajir badan ka kalena ajir buu leeyahay isagana ka radiyey lakin ajirka waa wada leeyihiin yuxadithu hada ibnu cumara can nafsi ibnu cumar baa ka warramay buu leey warkan can nafsi buu ka waramayaa isagii iyo abubakar iyo qisadaa iyo xaaladaasi ay ka joog yuu ka sheekeeyey xadiid xasan weeyaan oo ibn abi caasimna waa soo saareen dabarani iyo bayhaqi iyo intaba way soo saareen qala xadathana cabdullahi bn yusuf alqacnabi qaala akbarana malik an shab an caطa bn yazid an abi ayubi ana rasuula اlahi sala اlah alay wasalam qaal laa yaxilu limri'in muslimin qof muslima ooma banaana oo xalaal ooma aha an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka haajiro fawqa halaati saddex beri ka badan fayaltaqayaani ay kulmaayaan fa yucridu haadaa kan uu jeesan wa yucridu haadaa kanna uu jeesan wa khayruhumaa waxaase khayr badan alladii midka yabda-u bilaaba bisalaam salaamta laba qof baa xoogu dhex martay iskhilaafku waa wax waarid oo jiro oo walaa yazaalu mukhtalifiina weeyaan oo dadku way iskhilaafayaan laakiin haddii khilaaf dhaco saddex beri ka badan in la kala jeedjeedsada ma wanaagsana in qofku ay isku tanaasulaan oo sabir la qaato oo cadhada yaa la rabaa saddex beri laakiin waa lagu ogolyahy maxaa yeelay bashar baa tahay dabeecad baad leedahay qof baa kugu xumaan xumayn qof baa kugu turaan turoon qofkaa marka xoogow naftaada in la yar buquujiyo oo la cadaadiyo oo caradii iyo wixii ay ku haysadeen ilaa ilaa lagu yihahda la diidi a walidalika waxay dhahan caro walaal waa la bariyaa soo saa ma dhahan caro walaal waa la bariyaa qofka markii oo loo yarkaadi caawa berri asagoo xoogo soo yar wadahadalka ah, ogol buu imaan wadahadalka ogol marka hore laakiin haddii laisku sii tataabto wuu sii infijaari oo sii qarxi saddex beri marka waa lagu ogolyahay naftaada soo mucaalaje dib iskugu noqo soo sabir saddex beri kadib laakiin wax cudurdaar ood leedahay ma jirto gar malihid ka salaamta bilaaba marka ajirka iska oo khayrka bilaabay oo yira war aniga waxba kuma qora asalamu calaykum dhaha kii kale hadduu raacana sidooda waa ka wada baxeen hijradii haddii kalo kaa uu gafuurtuug iyo gafuurtuur iyo wajil ku sii wado isaga markaa utaalaa adigana khayr iyo wanaag baad la timid wallahu aclam bilahi tawfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed